in loo ilaaliyo waayahay waxaan ku soo jirnay kitaabkii matnu اlajruumiya gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay baabka asmaada la rafciyo asmaada la rafciya toddobay ahayn midka ugu horeeya oo ah faacil taasaan ku dhex jirnay faacilku laba u qaybsamaa daahir iyo mudmar daahir waa noo soo dhammaaday waxaan gelaynaa faacil mudmara kaasaan gelaynaa wاlmudmaru mudmar itnaa caشhara waa laba-iyo toban mudmar waa laba-iyo toban waa labiyo toban wadaalika misaalkii naxwi qowlika waa hadalkaaga oo kale aad tidhahdo darabtu anaa garaacay wa darabnaa annagaa garaacnay wa darabta niyahu adigaa garaacay wa darabtii gabarh yahay adigaa garaacay wa darabtumaa labadiinnaana garaacdeen wa darabtum raggiinnan badanaa garaacdeen wa darabtunna dumarkiinnan badanaa garaacdeen wa daraba huwa ninkiiyaa garaacay wa darabad hiya gabadhiyaa garaacday wa darabaa labadii maqnaayeena garaaceen wa darabuu raggii badanna oo maqnaayaa garaaceen wa darabna dumarkii maqnaayaa garaaceen waa labiyo tobankaas labiyo toban weeye damiirku labiyo tobanka sida loo qaybana aada u fiiriya waxaan kaloo aad u baraarujinaynaa wlmudmaru mudmarku itnaa cashara waa labiyo toban mdmarku waa labiyo toban waxaan arki doonaa hadda mdmarkaan ka hadlaynaa waa faacil mdmara naayu faacilku wuxuu leeyaha mdmar mubtaduhu wuxuu leeyaha mdmar mafcuul biigu wuxuu leeyahy mdmar majruurku wuxuu leeyay mdmar mdmarkaanu wax badanu socon doonaa faacil markala joogo faacil mdmaraha jira mafcuul ladii lam yusama faacilu mdmaruu leeyahy mubtaduhu mdmaruu leeyahy mafcuul bihi oo soo socda mdmaruu leeyahy majruurka soo socda mdmaruu leeyahy weligiis meeshaad ku aragto mdmar waa labiyo toban isbedeli maa labiyo tobanka agga macnaha xagga icraabta isbedela soo kelimada marna lama kor dhigo marna lama hoos dhigo marna lama godo intaas kaliya isbedele ee damiirku waa damiirkii marka maanta haddaad fahamto macnihiisa waa haydaa labiyo tobankaa saddexa saddexay u qaybsanaysa saddex nuuc weeye inaani lilmutakalimi aad leedahay labo waa mutakalim labo waa mutakalim labo waa mutakalim waa mutakalim darabto anigaa garaacay qof asagu naftiisa ka warramayo tuse ta'daas qof naftiisa ka warrama qofkaasu ragna waa noqon kara dumarna waa noqon kara isku mid waxaa la idhahdaa ta'daas maxay tustaa lilmutakalimi waxd qof isagu keligiis hadlaayo darabtu anigaa garaacay ficil kasta oo ta'daas ugu daro qof asagu hadlaya tuse darabtu anaa garaac katabtu anaa qoray samictu anaa maqlay qara'tu anaa akriyey qumtu anaa istaagay jalastu anaa fadhiistay iiri dahabtu anaa tegey waxay tusaydaa qof keligiisa oo naftiisa ka hadla qofkaasu ragna waa noqon karaa dumarna waa noqon karaa wa darabnaa annagaa garaacnay wuxuu tusaa naadaasu lilmutakalimi almucadimi nafsahu ow macahu hayru lilmutakalimi amase waxaa ta lilmutakalimi wa macahu hayru aw ilmucadimi nafsahu qof asagu hadlaya oo lala joogo oo koox afhayeen u ah amase naftiisa weynayna ay naadu tustaa darabnaa annagaa garaacnay koox a garaacida sameeyeen qofa u hadlaa darabnaa anagaa garaacmay waxaa dhici karta keligiis inuu garao keligiis ya isagaa naftiisa weyneyna markaas wuxuu leeyahay darabnaa anagaa garaacmay uu leeyahy keligiis anaa gara warya caruurkaan garaacay markaasuu yidhi annagaa garaacmay waana keligiis wax la jooga male naftiisuu weyneyna marka naadu maxay u sugnaatay lilmutakalimi wa macahu kayru qof hadlaayoo lala joogo ow ama se almucadimu nafsu ama naftiisu weyneyna labadaasu waa mutakalim marka waa darabtu ta'daas iyo naada inaani lilmutakalimi xagga naga dhig wa khams shanna ah. wa khamsatun lilmukhaadabi shanna waxay faa'iideeyaan qof lala hadlaayo ah. wa khamsatun lilmukhaadabi ah. qof lala hadlaa shantii waa kuwana ko darabta ninyahow adigaa garaacay nin keligiisa oo lala hadlaayo tuse nin keligiisa oo lala hadla wa darabti gabar yahay adaa garaacay gabar keligeedoo lala hadla wa darabtumaa labadiinaana garaacdeen laba oo lala hadla ama laba dumara waa isku mid laba dumaroo lala hadla laba ragoo lala hadla saddex soo maaha wa darabtum raggiinna badana garaacdeen rag badan oo lala hadla wa darabtunna dumarkiinna badana garaacdeen شhantaasna waa lilmukhaadabi waa dad qof lala hadlayo unbay tusaya شhantaas شhantaas labaan hore u qaadanay شhanaan ku darnay labiyo toban toddoba ka jar شhanaa hartay شhanta hartay waa khamsaة lilgaa'ibi شhanna waxay tuseen dad maqan qof maqan unbay tusay wa khamsaة lilgaa'ibi waa kana wa darada huwa ninkii maqnaayaa garaacay wadarabad hiya gabadhi maqneedaa garaacday wadarabaa labadii maqnaayeena garaaceen labadaas ragna waa noqon karaan dumarna waa noqon karaan wadarabuu raggii badnaayoo maqnaayaa garaaceen wadarabna dumarkii badnaayoo maqnaayaa garaaceen shantaasna maxay u sugnaatay lilghaa'ibi labiiyo tobankii marka maxay noqdeen inaani lilmutakalimi wa khamsatun lilmukhaadabi وamسaة للغاaب ma l فhm labiyo tobanka saddexdaasa loo qaybina شaن iyo شaن iyo labo laba waxay faa'ideen qof hadla شhanna waxay faa'ideen qof lala hadla شhanna waxay faa'ideen qof maqanoo laga hadla labiyo tobankaas intaas macno guud in loo fahmaan rabi hadda waa icraabaynaa hadda waa icraabaynaa xoogaa macnaana waa ku wadayna intaas ila socda ficil maadi xukunkiisi yaa la halmaami mabniy maftuuxu aakhiri abada weligii fatxa aakhirka lagu binay jirto laakiin waxaa dhici karta sabab inay timaaddo fatxadii looga leexdo sababtaas waxaa ka mid ah ficilka maadigaa fiiri hadduu la xidhiirsado damiir oo fii maxali rafcin yaalla xarakana saarata fiiri damiirku waa isim isimku icraabka meequu ku lahaa saddexu ku lahaa rafco nasbo khafdo soo kuma lahayn damiirku waa ism mar wuxuu noqonaa fii maxali rafci marna wuxuu noqonaa fii maxali nasbi mar wuxuu noqonaa fii maxali khafdi waa isimku intuu noqdo damiirku ila waa ismi kaniya waa madni marka ficilka maadigaa marka uu la xariirsado damiir fii maxali rafci jooga fii maxali nasbina maahan fii maxali khafdina maaha damiir fii maxali rafci jooga markuu ficilka la xariirsado o damiirkana xaraka ay saaranta xaraka iyo sukun waa la kala yaqaan sooma dama fatxa kasra saddexaas waxaa la yidhahdaa xaraka fa sukunna waa la yaqaan marka damiirka waa in xaraka saaranta haddii intaas laysla helo ficilka maadiga aaqibkiisa sukuuna la saara fatxa la saarima tiriya kelmadaasaan ku celiyey ficilka maadiga hadday la xidhiidhsado damiir fii maxali rafci jooga o xarakana saaranta oo xarakaysan fii maxali rafci waa jooga fii maxali nasbi ma joogo fii maxali khafdina ma joogo muxuu joogaa damiirkaanu fii maxali rafci haddii lu yihi fii maxali rafcin waa ama faacil ama mafculu ladii lam yusama faaciluhu ama ismu kaana waa sidaas waa saddexdaas bis wax kale ma noqon karo waa saddexaas ama waa faacil mafculu ladii lam yusama faaciluhu kaana ismu kaana waa khawaatiha waa intaas wax kale ma noqon karo saddexdaas mid noqon karaa markuu ficilka la xariirsanayo damiir ficil la xariira saddexdaas miduu noqon karo oo fii maxal rafci warkaas ma la fahmo marka ficilka maadiga hadduu la xariirsado damiir fii maxal rafci jooga oo xarakaysan oo xaraka saaran tahay damiir haddaan maxaa ka baxay meesha ism daahir fii maxal rafcin uu joogaa la rabaahaan ku yidhi maxaa baxay fii maxal nasbin fii maxal khafdi waa in xaraka saaran tahay maxaa baxay sukuun hadduu saaran yahay ficil kastoo maadi ah oo damiiru rafca la xariirsado damiiru rafcahaasoo mutaxarik ah aakirka ficilka waa la sukuuniya sukuuna la saara warkaas ma la fahmo aye yaa fahmo hadda kusoo celina mhm. aye haye mustaf maxaa niri ficil kastoo maadiya ah. ficil kastoo maadiya caaqilka uu kala xariirsaday damiiru rafca haye damiiru rafcahana khala ka saaran tahay ficilkaas caaqilkiis waa la sukuunina fadxadii waa laga leexana warkaas ma la fahmi intaas inaad fahamtaana rabaa hadda marka waa tadbiiqayna warkaas aan sheegnay wey galabta tadbiiqu intaasaan tadbiiqayna laba shay aan isku wadaynaa fiiriya labadaas inaan fahnaan rabnaa ficil maadi ah oo uu la xidhiidhsaday damiiru rafca damiiru rafciina xaraka saaran tahay oo sukuun la saaray taas waa inaan aragnaa dami laba-iyo tobankan damiirna mid walba macnihiisa waa inaan aragnaa intaas waa inaan aad ula soconnaa marka laba-iyo tobankan damiir mid walba macnihiisa waa inaan fahnaa icraabtiisana damiiru raf waxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waa damiir fii maxali rafc yaalla fii maxali rafc yaalla waxaa loola jeedaa haddii ism daahira meeshaan la dhigi lahaa ismkaas waa la godi laha godku waa ka muuqala damiir i maal rafcina damiirkaanu yaalla saasaa loola jeeda haye waa iraabaynaa hla socda marka waa iraabaynaa maskaxda aad ugala socda maskaxdiina ku qabsada qalin iyo warqad iskaba daaya maskaxda ku qabsada macnaha amar maha qofkii qoranayo waa qoran kara laakiin aniga saan ku bartay an sheega mot ani qalin iyo warqad ma qaadan jiri markaan aris markaan ajnuu akrisanaa dhagaha la keensay jir ah, dhagaha ke maxaa yeelay haddaad qorto wixiina aadan fahmayn hadhow inaad xagga la tagto waxba nacfiya male laakiin haddaad inta dhegta keensato maskaxda alla ku siiyey aad dhalaalido oo xoog aad uga shaqaysiido wixii aad fahamtay kelimadaa kaa baxsan karta saaxiibka aad weydiisanay soo maa marka bal aad u fiiriya walmudmaru mudmar isna cashara waa labiyo toban labiyo toban u qaybsanyi اثناaن للمتكلم وخمسة للمخاaطب وخمسة للغائب لaبiyo tobankaas wey وذلiكa مثاaلkii نaحو qwلka waa hadalka aad tiraadoo kale darبtu anaa garaacay waa إعraabaynaa فiiri darبtu darb فiعل مaaضin مبنiي عalى السكون maxaa loo binaya lاtisaalihi بضميiر رفع المتaحaرك aan leenahay aan eraabayna darabtu soo ma darabtu waa laba kelimo waa ficliga aacil labadooda darabna waa ficilkii taduna waa aacilkii waa kala eraabayna maadaamay laba kelimo kale yihiin waxaan leenaha marka darab ficlu maadin mabniyu calى sukuuni maxaa sukuun loogu bineeyey litisaali xidhiirsiga uu la xidhiirsaday darteed bidamiiri rafci mutaxarik damiir fii maxali rafci yaalla oo xalaka saaran tahay wey warku Ah, warkii muxuu noqday ficilkan maadigaa sukuuna lagu bireeyey waxaana loogu bireeyey waxaa la xariirsaday damiir fii maxali rafci ah yaalla oo xarakaysan taadu sooma xarakaysna darabtu sooma jeedin darabtu darab ficlu maadin mabniyu calى sukuuni lima liitisaalihi bidamiiri rafci اlmutaxariki intaas waa laa maxalo min alafraad taadaan usoo jeesayna marka tda wtaau damiir mutakalimi mabniyu calى damir fi maal raf wataau damiir mutakalim waa damiir tusaya qof keligiis hadla aan rag hadla dumar ha aadi wataau damiir mutakalimi waxa saaran fiiri marka maxaa saaran xarakada saaran iskaga bine mabniyu calى dami fii maali rain fii maali rafin ilaa waa faacil bogta may may iriy waya wataau damiir mutakalimi aacil waan ku darayna aacil inaan ogaano ilaa maxaa maalka uga rafcayn marka waxaan leenahay wataau damiirulmutakalimi aacil mabniyu calaa dami fi maal raf aacilan ku darayna marka mar walba si aan u garano sababta maalka looga rafcina intaas ma la fahmi haye darabtu darab ficlu maadin mabniyun calى sukuuni litisaarihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maal loo min اrab wataau damiir اmutakalim faacil mabniy calى dami fii maxal raf ka soco marka intaas haddaad fahamtay wax dhamo hal dariiqay ku wada soco doon xagga macnaha kaliya isbedel axraabta maba isbedeli doonto sida badan keliya mar walba xarakada saarana fiirsane mabniyu markaad dhihi rabto xarakada fiir saaran ilaa xarakada saarana lagu binaynaa haye wadarabnaa darab ficlu maadin mabniyu calى sukuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maxalo min اlcraab naa damiir mutakalimi faacil mabniyu maxaan dhahaynaa calى sukuni ila sukuna saarane mabniyu calى sukuni mabniyu calى sukuni fii maxali rafci wa darabta labadii mutakalimkaa ka tagna wa darabta darab ficlu maadin mabniyu calى sukuni litisaalihi bidamiiri rafci mutaxariki laa maxala min alcraab wa taau damiiru lmukhaababi waxaa tidhaha wa taau damiiru lmukhaababi faacil mabniyun cala alfatxi tiriya xarakada saaran mabniyun cala alfatxi fii maxali rafci wa darabti darab ficlu maadi mabniyun cala sukuuni laa maxal min alcraab laakiin mabniyun cala sukuuni lima liitisaarihi bidamiiri rafci lmutaxarik laa maxal min alcraab wa taau damiir muanasati mukhaadaba wa taau damiir muanasati mukhaadaba faacil mabniyu calى اlkasri fii maxali rafci wa darabtumaa darabtumaa darab ficlu maadin mabniyu calى الsukuni liitisaalihi bidamiiri rafci اmutaxarik laa maxalo min اlأxraab tumaa ta'da miimka xarafka mid midaan u qaadayna waxaan leenahay tumaa wataau damiiru mukhaadabeyn labo laba labu tusa damiiru mukhaadabeyn damiiru mukhaadabeyn faacil mabniyu calى dami fii maxali rafcin walmiimu xarfucimaad wuxuu yahay xarfucimaad alifka wax aan fadxayn kama hormari karto ta'dana in la godaa la rabaa lasku xijin karaa marka ta'du ayadu goday rabtaa alifkuna wax aan fadxayn inay ka hormaraan ma ogola labada mar isku xiji karaan ma la isku xiji karo miintaasaa kala tiirine oo lee ta'ay adiga qaado xaqaaga iyo damaa alifow fadxada u baahneed aniga korka iga saaro ha waa tiir meesha yaalla labadaanay ku garsooday kala xile si midba xaqiisi u helo ha si midba xaqiisi u helo ay u dhaxaydaa meesha udhaxayda taaganta marka maxaan dhahaynaa walmiimu xarfu cimaad walalifu xarfun daalun cala tasniya miintaxaan idhi walmiimu xarfu cimaad aliftan xamida walifu xarfu daalun cala tasniya waa alif laba tusa wa darabtum darab ficlu maadin mabniyu cala sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci lmutaxarik laa maxalla min alaxraab wa taau damiiru lmukhaadabiin faacil rag badanoo lala hadlaya tuse tadan damiiru lmukhaadabiin faacil mabniyun cala dami fii maxali rafcin wlmiimu calaamatu jamci dukuur rag badanay tuse miintan calaamatu jamci dukuur walmiimu calaamatu jamci dukuur wadarabtuna dumarkiina badanaa garacda wadarabtuna darab ficlu maadin mabniyun cala sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci اlmutaxarik laa maxal min araab wataau damiiru lmukhaababaat dumar badanoo lala hadlaya tuse damiiru lmukhaababaat faacil mabniy calى اdami fii maxali rafci wa nuunu calaamatu jamci nisw ama calaamatu jamci inaas isku mid calaamatu jamci niswa dumar hay tusi wa daraba huwa ninkiya garaacay misaalkan asal wuxuu ahaa zaydu zayd daraba waa garaacay huwa zaydku saasuu ahaa faacilkan marka daraba waa ku dhex asuray wuxuuna u asuran yahay jawaas sideedaba masaa'il gaarahor insha allah haddii alla nagaasiiyo mutamimo iyo anugu tegi doona marka laga reebo faacilka ficilka maadiga hadii lu yidhaha faacilkiis waa asturan yahay waa jawaas waajib maaha ah. waajib maaha ma la fahme waa jawaas ad le ficilka maadiga faacilkiis hadii lagu yidhaha waa asturan yahay maxaa dhehe jawaas waxaa tidhaa marka daraba asalkeedu wuxuu ahaa zaydun zayd daraba asagaa garaacay saasay ahayd waa la iska fududay waa la soo gaabiyey wa daraba ninkiia garaacay iska dheh daraba ficlu maadi mabniyun cala alfatxi maanta fatxadiisii saa maxaa damiir lama xariiro damiir lama xariiro sooma jeedo damiiru rafca lama xariiro mar hadduusan damiir rafca la xariirin khalaas iska saar fatxadiisii asalkahe daraba ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab wa faaciluhu aaw faacilkiisa ila ficil faacil kama maarmo arrin haddii la sameeyo cid samaydaysoo lama rabo cid samaydaysoo lama rabo wax oo caqliluhu waa fahmi karaan ficil kastoo la sameeyey cid samaydayaa la rabaa soo ma ah, gaal ruusha oo kuwa soomaaliya cashar dhiga waa shuuci ilaahayba inuusan abuurin cirka uu ku sheegi rabaa dabeecadaa abuurtuu leey soo ma jeedin dabeecadaa abuurtay cid abuurtay lama arko cirka dhulka marka ardadii waa la yaabeen waxaan daran qaaddaradiisa mid arday aynta ka soo hormaray oo fasalkii yimid uu wasaq derbigiioo dhan uu mari meesha dersiga lagu dhegaayo kursigiisu iska fariisa faafsanka qabsa ardadii waa farisee macalinka soo galay shaloo dhan wuxuu sharxayay cirka iyo dhulka dabeecada abuurta markuu soo galay uu yidhi waxaan rabaa faacilkii sameeyey wasaqdaa meesha meesha mariyey markaasaa li dabeecad dabeecada meesha mariday wuu <laughs> ihi dabeecad ma dhici kartu ha inay wasaq meeshaa maridaa wax dhici kara maaha waxaa li cirka bay abuurtay soo maaha wax cirka abuuray maa wasaq meel mari wahay waa arkay inuu lunsan ma fiican inuu lunsanya waa sidii abu xaniifa uga adkaaday nimankii shayaadiinta uu la toogay soo ma jeedi cirka waxaa dabeecada abuurtay dhulka abu xaniifa kaasuu waa noo beri berina isku kaana keena wakti hebelna imaada kaasuu ka soo daa markuu yimid yidhi xaad ku soo daahda wakti hebel markaasuu yidhi markab meeshaan taagan markabkaas waa buuxa isagaa iska dega haddana waa tega haddana isaga issoo rara cidle lama arko cid rarayda male cid dajayda male dabeecaddaa soo rartay markaasa le war oh naga ta nin weyno culummaho caalim muslimaad isku tilmaamayso saad u fakerayda marka aan wax raraaya la wax dajina la markaasuu yidhi cirkii dhulka yaa abuuray cirkii dhulka iyo markab yaa weyn yaa weyn cirkii dhulkaa weyn haddaad taas ogolaateen shib gaaladii waa afbeene ali alla inaanaan tala fara ku hayn wax naga dhegaysa marka cirkii dhulkana waa waa iyadun cid abuurtay arag oo faacil lahayna laiska samaysneen ya markabna ma samaysmi karo isagoon faacil lahayn waxay yidhahdeen wax socaaya ma marka adiga taas waa inaad fahamtaa soo uma jeedid waa yahay daraba ficl maadi mabniy calى اfatxi laa maxal lo min اraab aw faacilkii ficil hadii la sheega faacilaa la rabaa ciddii samaydaa la raba wa faaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiruhu huwa wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaazan taqdiiruhu huwa aywa waa yahay waa daraadaad gabadhii maqneeda garacday daraadaad daraadaad maanta waxaa la xidhiirta taa utaniis haba ka dhigmi fadxadiisii ala saara maxaa yale ta'daanu calaamad weeye damiir maba aha ta'daanu damiir ma aha marka aakhirka fadxadii ala saara asalka ah ila damiir lamaba xidhiirsan ficilkiiya haye wa daraadaad alwaaw xarfacatin daraba ficlu maadin mabniin cala fatxi laa maxal lahu min alxraab wa taa calaamatu ta'niif kaniya waxay tusee faacilka qofka sameeyey inuu mu'anas yahay ay taadaanu tusee haya wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiiruhu hiya ha hiya waa mu'anas ha hiya gabadhii maqneed waa wa darabaa labadii maqnaayeenaa garaaceen fiiriya hadda ficilkan darabaa waxaa la xiriirsaday damiiru rafc haddana fatxa saaran sukuun lama saarin maxaa dhacay ee damiiru radow ma xarakaysna ma xarakaysne waa reebani baraba baraba bacda alifaa la xaida alifku xarakaysany maya sukuuna saaran bis waay asalkiisiyaa lagu socaa maxaa yeelay marka aakirka sukuunka la saari jiray goormay aheed marka damiiru rafcuu xarakaysany hadda aliftu damiiru rafca waata waa faacil laakiin ma xarakaysna ah, ma xarakaysna wadarabaa labadii maqnaayeenoo garaaceen laba ninoo maqan ama laba dumaroo maqan wadaraba waa xarfatun daraba ficlun maadin mabniin cala fatxi la maxal lo min alraab alif waalifu taniyati walifu taniya faacil aliftan waxay tusnaa laba maqan waalifu taniyati faacil mabniyun cala sukuuni fii maxali rafci wadarabuu wadarabuu alwaaw xarfatun darabuu marka maanta fiiriya ficilkii maadi waxaa la saaray wow waxaa la saaray damu godaa la saaray aaqibkii fatxaana lagu laysku ogaa ficilka maadiga aaqibkiisa markay la xidhiidsato waawljamaaca hadda waxaa la idhahdaa addamatu uktulwaaw wowda waxaa munaasib u adama ah in laga hormariyo marka markaasna damaa la saara markaas fadxadii waa laga taagnaa damaa la saara maxaa yeelay limunaasabati اlwaaw wowda munaasabada daraaddeed wowdaas darteedaa loo saara maxaa yl wow fadxa inay ka hormarto asal ma waxaan leenaha marka wa darabuu alwaaw xarfatin darabuu ficil maadin mabniyun calaa dami litisaalihi biwaawil jamaaca waaw jamaaca la xariirsatay hadday la xariirsato damaa la saara damaa la saara ilaa wowda munaasib maxaa u ah inay dama ka horaydo wa darabuu alwaaw xarfatin darabo ficlu maadin mabniyun calaa dami xadamada loo saaray litisaanihi biwaawi jamaca so uma jeedid wa waaw ljamaacati waxaa tidhahdaa wa waaw ljamaaca faacil iska dhig faacil wa waaw ljamaacati faacil mabniin cala sukuni fi maxali rafci wa waaw ljamaacati faacil mabniin cala sukuni fii maxali rafcin alif yana meeshaas ku yaala soo maha darabuu fiiriya darabuu darabuu aliftaas aliftaas maku darnaa raabteeda aliftaas waxaa lagu kala gartaa wowda markay shay mufrada tuse iyo markay jamaaca tuse hadda fiiriya zaydu ninkii zayd ahaa yadcuu waa u yeedhaa camran yadcuu hal xabu tusa soo maaha ficilkaas faacilkiisu waa hal xabo zaydu ninkii zayd ahaa yadcuu wuxuu u yeedhaa camran alif lagu qori maa wowdaas gadaalkeeda maxaa yeelay mfraday tusay aacilkeedun mrad laakiin wowdu markay jamc tusaydo alifaa laga daba qoraa sida amanu iyo kafaru oo kale marka aliftan waxaa leenahay wlalifu faariqaة bayna waawi mfradi wa waawi jamc wowda aliftan maxaan ku kala garaynaa wowda mfradka iyo wowda jamc wowdan inay mfrad sheegaydo iyo inay jamc sheegaydaan ku kala garayn haddaan alif aragno waxaan leenaha waa jamc haddaan alifka weynana mfrad wlalifu faariqatun bayna waawilmufradi wa waaw ljamaaca intaasan ku kala garayna wadarabna wadarabna alwaaw xarf xasan darabna waa icraabkii hore ku laabo darab ficlu maadin mabniyu calى الsukuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala min araab wa nuunu niswa damiiru jamci muanai damiiru jamci mana jamc muanaf alghaa'ibaad oo maqan damiir tusaa wada nuuntaanu maanta calaamatu nismo maaha wa nuunu damiiru jamci muanaf alghaa'ib jamc muanas alghaa'iba damiir tusaa wada jamc dumar aho maqan wa nuunu damiiru jamci muanas alghaa'ib faacil mabniyin cala fathi fi maxal raf nuunta waxaa dhahayna wa nuunu damiiru jamci muanas اlghaa'ib jamc muanasaho maqan damiirtuusaa waa faacil ku dar marka waa faacile mabniyu calى اfatxi waxaan ku birayna waxa saaran fiiri mabniyu calى اfatxi fii maxali rafc maxalka ka rafc haye intaasaa laydinka rabaa taasi waa in yar waana in faa'iido badan wallahu subxaana wa taعala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamed